bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu cuثmaan aلsaabuuniyu raximah اllahu tacaala wayashhadu ahlu اlxadiidi wayactaqiduuna ana alqur'ana kalaamu اllahi wakitaabuhu wawaxyuh watanziiluhu gayru makhluuq wman qaala bkhalqihi wاctaqadahu fahuwa kaafiru cindahum wayashhadu waxay qirayaan wuxuu qirayaa ahlu اlxadiidi soo aqrina wayashhadu ahlu اlxadiidi wayactaqiduuna soo kama bilaabayna meeshaas alqur-aanu kalaamullaahi jooga iska meeshaas fiiriya wayashhadu ahlulxadiidi ahlulxadiidku waxay qiraayaan ama ay markhaati ka yihiin wayactaqiduuna waxay caqiidaynayaan ana alqur'aana qur'aanku kalaamullaahi ilaahay kalaamkiisu inuu yahay wa kitaabuhu kitaabkiisu inuu yahay wa waxyuhu alla waxyigiisa inuu yahay wa tansiiluhu wa munasaluhu kii uu alla soo dejiyey munasalkiisii inuu yahay hayru makhluuqin mid aan mid la abuuray hayrkiis inuu yahay yanii makhluuq midaan ahayn inuu yahay waman qaala qofkii yidhaahdo bikhalqihi qur'aanka makhluuqnimadiisa wactaqadahu caqiideeyo fa huwa kaafirun isagu waa gaal cindahum iyaga agtooda cinda ahli اlxadiid yani ayb masalada marka halkan uu ka bilaabi rabo sheekhu waxaa weeyaan masalatu lkalaam oo baabul asmaa sifaat soo gelayso lianna kalaamku sifa ayuu ilaahay u yahay sifa daatiya ayuu u yahay ficliyana waa yahay sifa daatiya ficliya weeyaan oo sababta uu sida uu ku yahay sifa daatiya ficliya waxa ay tahay daatada alle waxay ku sifaysan tahay inuu alle yahay mutakalim alle inuu hadlaayo daat ahaan marka alle subxaana wa tacaala wuu hadlaa sifa ficliyana waxay u tahay kalaamku wuxuu yimaadaa ama uu ilaahay hadlaa markuu doono isaga sifaadka labay u qaybsamaan sifa daatiya khabariya iyo sifa ficliya sifa daatiya marka waa wixii aan mashiicada alla ku xirnaynba oo alla uu isaga sifaysan yahay mar walba sifa ficliyana waxa ay tahay sifo kasta oo ilaahay mashiicadiisa ku xiran sifaadka marka ficliga waxaa ka mida carada jacaylka waxaa ka mida naxariisashada waxaa ka mida yani eh, nuzuulka soo degidda alla uu soo dego istiwaha ka mida kalaamka uu hadlaayaa ka mida lanna ilaahay markuu doonuu hadlaa mashiicadiisuu ku hadlaa soo maa ayb masaladaasuu marka rabaa inuu ka hadlo eh, masaladanna masalo marka ahmiyad weyn culamaau اlxadiid ama culamaau salaf u leh ayay ahayd waxaana ku tusaayo ahmiyadeeda inay aada u weyn tahay masaladan waxaa ku xiran nubuwada nebiga iyo risaalada rasuulka risaalada rasuulka ma sugnaanayso haddii qofku uusan rumaysnayn ilaahay inuu hadlayo sida ay ku sugnaanayninna waxa ay tahay risaalada nebigu muxuu gudanaa isaga hadalkii allow gudanaa oo dadka u sheegaa soo maaha yaa ayuha rasuulu balliq maa unsila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballaqta risaalata haddii nebigu waxa uu gudanayaba ay tahay rasuulnimadiisa iyo risaaladiisa waxay tahay inuu gudbiyo hadalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii marka ilaahay ma hadlan la yidhaahdo meeshaas waxaa ka soo baxayso risaaladiina ma jirto inay tahay leanna risaala shaqo kale maaha nebigu yow shaqo u haayaan allah shaqadii oo u diray unbuu haayaa shaqadaasna maxay tahay kalaamka alleh inuu dadka gaarsiiyo kalaam ma leh haddii la yidhaha marka ilaahay risaalana ma leh waay macnaheedu shayga labaadoo waxa ku tusa waxay tahay haddii qofku sifadan kalaamka uunan rumaynin waxaa ka dhalanayso abuurista alle xataa inuusan rumaynin maxaa yeele abuurista alle ashyaada ilaahay markuu abuuraayo muxuu ku abuuraana kalaamkiisuu ku abuuraa inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun ina maala ciisa cinda allahi ka maali aadama khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun markaasuu ilaahay wuxuu yidhi ahaw wixii marka haddii khalqiga allana uu ku samaysmaayo kalaamka alleh haddii la yidhaahdo ilaahay ma hadlo khalqina ma jira waay marka sifatulkhalqina meeshaas ayay ku tegeysaa ayb ahmiyada kale ay leedahay waxa ay tahay kale haddii la yidhaha ilaahay ma hadlo asnaamtiina lagu ceebeeyey inaysan hadlaynin oo la yidhi maa lakum laa tandiquun faraaqa calayhim darban biاlyamiin nebiyullaahi ibraahim markuu tumaayay asnaamta ma aysan hadlaynin iyaga laftirkoodana waa qirteen gaalada inaysan asnaamtoodu hadlin markuu yidhi qaala bal facalahu kabiiruhum haada fas'aluuhum in kaanuu yandiquun iyaga markay isku laabteen farajacuu ilaa anfusihim faqaaluu inakum antum الظaalimuun ثuma nukisuu calىa ru'uusihim laqad calimta maa haaulaa'i yandiquun waxay yidhaahdeen ibraahiimow waad ogeyd waana og tahay waxaan inaysan dhawaaqin oo ynan hadlin markaasuu wuxuu yidhi qaala afatacbuduuna min duuni illaahi maa laa yanfacukum shay-a walaa yadurukum mas'aladan marka haddii la yidhaha ilaahay ma hadlo asnaamtiina lagu ceebeeyey inaysan dhawaaqaynin oo aynan hadlaynin maxay ku kala duwanaanayaan allah iyo asnaamta marka waa khatar marka marka culammada ay leeyihiin waa gaal iyo ninka qur-aanku waa makhluuq yiraa waa gaal waxaa laga yaabaa qofkan aqoontiisu saas aysan sii ahayn inuu la yaabo mas'aladan qur-aanku waa makhluuq iyo ma aha maxaa sidaa loogu weyneynaya inuu is yiraahdo laakiin waxaa sidaa loogu weyneynaya ahmiyaadkaasi leedahay masalatulkhalqiyaa ku xiran abuurista alle ila kalaamka allo wax ku abuuraa ilaahay kalaamu wax ku abuuraa ayb kun ayuu wax ku abuuraa alle haddii la yidhaha kuntaasba kumaba hadlinba ilaahay waxba ma abuurin waama tan kale risaalada nebigu nubuwada oo aad arkaysaan arkaanuliimaanka waxyaabaha asaasiga u ah inay tahay nubuwada iyo risaaladu waxay ku xidhan tahay inuu ilaahay hadlaayo qofkii yidhaha ilaahay ma hadlo risaalana ma jirto marka maxaaba laga gudbiyaa hadduusan hadlaynin yaa wax laga gudbiyaa axad hadlaa wax laga gudbiyaa soo maha ayb aalihadii iyo asnaamtiina waa kala mid dhigaysaa ma hadla haddaad tihaahdid ilaa hayri dalika min alumuur ayb ahmiyaad waa weyn ay leedahay ibnulqayim sawaaciqulmursalaha iyo meelahaas uga sheekeeya sheekeeyayo ku dhigaa culummadana rasaa'il iyo kutub fara badanay ka alifeen mas'alatulkalaam mas'alatulkalaam marka si aa u fahamto waxaad ogaanaysaa waxay u baahan tahay laba dhinac laba dhinac dhinaca koowaad waxa ay tahay hadalku hadalka alle waa sifo ilaahay daatadiisa qaa'im ku ah kow dhinac kalena waxaa weeyaan geesta kalena hadalka ilaahay subxaanahu wa watacaalaa wuxuu yimaadaa ama uu hadlaa idaa araadda mashii'adiisa wax ku xiran ayb firaqa iyo marka haddaad fiiriso firaqa ninba qayb buu qaatay qaybuu ka tegay ahlulxadiidkana labadii qaybba waa jamciyeen way kulmiyeen adiga marka eh, haddii la leeyahay ilaahay waa hadlaa hadalkaasi xagguu ka soo baxaana daatadiisu ka soo baxaa oo kalaamka waxaa laleeyahay waa shay marka kalaamka alle sifatu اlkalaam qaa'imatun fii daatihi ilaahay daatadiisay qaa'im ku tahay ayb haddana alle inuu waxa hadlaayo waa alle daatada allo hadalka uu ka imaanayo haddana markuu doonou imaanaya oo qur-aanka waxaa ka buuxda ilaahay subxaanahu watacaala wanaadaahumaa rabbuhumaa alam anhakumaa can tilkuma shajara waaqul lakumaa ina shayطaana lakumaa caduwun mubiin goormuu ilaahay yidhi markii aadam la abuuray ee aadam iyo xawaa jannada la geliyey geeddii ay cuneen kadib markaasuu dhawaaqay ilaahay ee hadda maahan inuu hadda hadlaayo saas dhahaya ilaahay yani wax mashiyadiisa ku xiran w walamaa jaaa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu ilaahay muuse goormuu la hadlay intuusan abuurin ka hora mase markuu abuuray meeshii ballanta uu yimid markaa kadib uu hadlay qiyaamaha marka la tago nebigu wuxuu lehi sal l salam ilaahay marka qiyaamaha la tago fayunaadii bisawtin waa dhawaaqayaa codow ku dhawaaqayaa yasmacuhu man qaruba waman bacuda ou maqlaayo qofka fog iyo qofka dhow fayaquulu yaa aadam markaasuu aadam dhahayaa labeyka wasacdayka waalkhayru fii yadayk markaasuu wuxuu leeyahay akhrij bacha annaar dadka naarta loo bixinaayo bixi waa bixina hadalkaasna goormuu dhacaa qiyaamo markii la tago idan hadalku mashiicada allou ku xiran yahay ilaah hadalkiisa haadaa amrun muhimun waay firaqa marka waa kala goosgoosteen ayb masalat lkalaam marka firqooyinku say u kala qabaan kow waxaa ugu liita firqooyinka nimankan la yidhaha ahlulxuluuli walitixaad nimankan marka waxaa weeyaan niman caqiidat اlxuluul caqiido la yidhaha aaminsan ilaahay inuu ashyaada ku dhex jiro ashyaada iyo ilaahay inay mid wada noqdeen oo ay leeyihiin koonku ma jiro ilaa ilaahay maahane yacnii wax allaale wixii kaasoo horbaxo waa ilaah sababtoo ah isaga iyo ilaahay baa isla falgalay halay noqdeen lababa ma jirtay leeyihiin adduunka laba wax layidhaha ma jiraan koonkoo dhan allaah un waayo bes waa caqiidadii ibnu carabi ayagu marka kalaam maxay u aqoonayaan dadka saas aaminsan hadal kasta oo lagu hadlo sixir iyo kufri iyo wax jinni ku hadlo wax allaale waxa kalaam adduunka ka socda kalaamullaahi inay yihiin ay qabaan oo futuuxaadka wuxuu ku leeyahay ibnu carabi kullu kalaami اlbariyati kalaamuhu sawaaءun calayna nahruhu wa nidaamuhu koonkan hadalka ka socdoo dhan waa hadalkii ilaahay yuu yidhi sawaaءun calaynaa nahruhu wa nidaamuhu isku mid waa yidhi gabay iyo geeraar hadalka nasriga iyo nadmiga kulli isku xan futuuxaadka dadna waxaa dhici karta inay u haystaan khaatamulowliyaa inuu yahay ibnu carabi ninkaas ibnulcarabi طaa'i alxaatimi ayaa la dhihi jiray culummada akarkooda waa gaalaysiiyeen alxaafid alimaam albiqaaci kitaabuu ka qoray kaga hadlayo ayb kuwaas marka ayaa ugu xun hadal kasta oo adduunyada ka socdo kalaamullaahi inuu yahay qabaan waana kufri cad ood u jeedid gaalka warkiisa haddii la yidhaha war alla waay maxay la ekaanaya arrinkaas jariimo aada u culus haadaa shay qolada labaad waxaa weeyaan aljahmiyatu waalmuctazilatu jahmiyada iyo muctasilada kalaamullaahi waxay u yaqaanaan waxay leeyihiin hadalka alle alqur'aanu kalaamullaahi waa kalaam alle makhluuqun waa makhluuq sida annaga naloo abuurayaa loo abuuray ayb munfasilun canhu waana ka soocan yahay ilaahay yani alle hadalkiisu waa ka baxsan yahay maxay ka wadaan markuu rabo inuu hadlo meeshuu doono ku abuuraa hadalka meeshaasaa hadlaysa marka muctasilada warkooda saas nebiyullaahi muusaa ilaahay waa la hadlay markii la yidhi waxay dhaheen waxa la hadlay ilaahay maahana geedda geeddii la yidhi yani min ashajarati falamaa ataaha nuudiya min shaati ilwaadi اlaymani fi lbuqcati اlmubaarakati min ashajarati an yaa muusa geeddaasuu hadalkiisa ku abuuray geeddiibuu hadalkii ka soo baxay marka intaas iyaga marka maxay ka cararayan mataqaana waxay leeyihiin wax hadal ilaahay kama soo baxaayo haddii hadalaa ka soo baxo aan niraahno tashbiih aa imaanaya ilaahay in makhluuqii lagu shabaho sababtoo hadalku wuxuu u baahan yahay carab uu soo maro dhuun uu soo maro hawo waxaas o dhan u baahan yahay marka hadalkii bani aadamkiibay kii alloo kale kala mid dhigayaan waa markay kala mid dhigeenna waxay ka carareen in loo nisbeeyo tashbiih bina'an calaa daalika waxay dhaheen hadalka ilaahay waa makhluuq markuu doono waa hadlaa laakiin isaga ma ka soo baxaya banaanadaasuu ku abuurayaa banaankaasuu kasoo baxaa marka intaasna marka waxaa ku xambaaray nimankaas inay ka cararaan tashbiih culamaau salaf waxay dhaheen tashbiih maba ka imaanayo lanna imaam axmed wuxuu yidhi makhluuqaadka qaarkood aan carab iyo hawo iyo midna aan lahayn aan haynaa oo haddana hadleen aayaddii suuratu fusilad uu keenay uu yidhi markuu ilaahay yidhi wajacala fiiha rawaasiya min fowqiha wabaaraka fiiha waqadara fiiha aqwaataha fii arbacati ayaamin sawaaءa lisaa'iliin uma stawaa ila الsamaaءi wahiya dukhaanu faqaala laha walilardi itiyaa طawcan ow karha qaalataa ataynaa طaa'iciin cirkii iyo dhulkii waxay yidhaahdeen oy ku hadleen ataynaa طaa'iciinay dheheen qaalataa ataynaa طaa'iciin dhulkan marka carab iyo tubo iyo hawo iyo dhuun iyo midna kuma hadlo haddana inuu hadlay ilaahay baa noo sheegay subxaana wa tacaala waxaa kaloo sugan iyadana ilaahay uu yidhi fii suurati fusilad qiyaamaha markay tagaan waxaa kuma shahida calayhim samcuhum waabsaaruhum wajuluuduhum bima kaanuu yacmaluun waqaaluu lijuluudihim lima shahidtum calayna qaaluu anaqana allaahu aladii anaqa kula shayin maqaarkaana hadda hadal ma ka suurtoobi karaa laakiin awoodda ilaahay waa ka hadal siin karaa soo maa maqaarkan carab iyo tubo iyo hawo iyo midna ma ku hadlayo waxay yidhaahdeen marka imaam axmed waxau yidhaha haddii ay ku makhluuqaadka qaar haddii alla ka hadalsiiyey biduuni aalaadkan idinka hadda aada sheegaysaan isagu inuu hadlo maxaa u diidayo isagu inuu hadlo biduuni carab wuu hadli karaa iyaga marka ta qowlkaasay ka qabaan kadib firqada nimanka la yidhaha alkulaabiya kulaabiyada atbaacu cabdullahi bn saciid ibni kulaab kulaabiyada marka ashcariyaduna iyagaas unbay ka qaateen madhabka waa isku aragti dhow yihiin nimankaas marka kulaabiyadu iyagu waxay yidhaahdeen kalaamullaahi marka ay sheegayaan waxay dhaheen macnan waaxidun qaa'imun fii daati illaahi waa hal macno macnan waa macno waaxidun hal ah qaa'imun fii daati illahi ilaahay daatadiisuu ku qumaa laysa bixarfin walaa sawtin xaraf iyo sawt ma aha iyaga marka waxay ka dhigeen hadalka alle wax isaga ku dhex jiro oo aan lagana maqlaynin kana soo baxaynin labadii qaybood oon u qaybinay hadda iyagu maxay sugeen maxays inkireen qaa'imun fii daatillaahi waa sugeen sifa daatiyii inuu yahay kalaamka ashaaciradu laakiin waxa ka qaldan maxay tahay mashiicadii baynan sugaynin markuu doono ilaahay hadal ka soo baxuu leeyahay ma ma hadalka alawal male aakhir male bacdi male ajzaa eh, male xaraf ma ahan sawd ma aha muxuu noqonayaa marka waa shay kalaam nafsi abay ah bay ku leeyihin waa kalaamun nafsiyun kalaam nafsina waxaa laga wadaa hadalka adiga gudahaaga aada iskaga sheekaysato markaad adiga qalbiga iskala sheekaysanayso yay kalaam ku tilmaameen ayb qolooyinkan markaa sidaas waa madhabkooda ahlulxadiidka madhabkooduna waxaa weeyaan kalaamka alla subxaanaه watacala qur'aanku alqur'aanu kalaamu اllahi غayru makhluuqin minhu bada'a wa ilayhi yacuudu qur-aanku waa kalaam alle makhluuq ma aha allow ka soo bilowdayuu ka yimid meel kale kama imaanin wa ileyhi yacuudu isagoon u laabana waxayna sugayaan kalaamkaas alle inuu yahay kalaam la maqlay oo nabi muuse maqlay jibriil baa maqlay qiyaamahana dadkao dhanaa maqlaya hadalka alle hadalkaas waa kay rumaysan yihiin yatakalamu kayfa shaaa mataa shaaa goortuu doonuu hadlayaa siduu doonu u hadlayaa labadii dhinac marka waa ka rumeeyeen waxa hadlaaya oo hadalka iskale qur-aanku waa allah labo markuu doonou ilaahay hadlaa oo daatadi sifa daatiya inay tahay sifa ficliya inay tahay labadaba way rumeeyeen sidaas fiicanna <clears throat> sidaas taasuu marka isagu rabaa inuu ka hadlo wayashhadu ahlulxadiidi ahlulxadiidkii waxay ka markhaati kacayaan wayactaqiduuna waxay caqiideynayaan ana alqur'aana qur'aanku kalaamu ullaahi inuu yahay kalaam alle wa kitaabuhu kitaabkiisii inuu yahay wa waxyuhu waxyigiisii inuu yahay wa tanziiluhu wa munazaluhu kii uu soo dejiyey inuu yahay hayru makhluuqin makhluuq inuusan ahayn ayay rumaysan yihiin waman qaala qofkii yidhaahdo bikhalqihi bikhalqi اlqur'aani qur'aanka makhluuqnimadiisa qofkii yidhaahdo wاctaqadahu caqiideeyo fa huwa kaafirun gaal weeyaan cindahum cinda ahli اlxadiid laalakaa'i iyo dabaraani waxay sheegeen labaduba a'imatu salaf ay ka sheegeen konton imaam konton lagu dhuftay toban meeqo waay konton toban lagu dhuftaa shan boqol shan boqol oo imaam ayaa gaalnimadooda isku raaceenay yidhaahdeen shan boqol oo imaam laalakaaina waa sheegay dabaraanina waa sheegay shan boqol oo imaam ayaa waxay gaalaysiiyeen qofka yidhaahdo qur-aanka ilaahay yani qur-aanku sifa ilaahay uu leeyahay ma aha waa wax uu abuuray sida annagana loo abuurayoo kale loo abuuray qofka yidhaahdo inuu ku kufrinayo caqiida kufriya inay tahay marka caqiidadaas hadda waxaa weeyaan waxa laga hadlaayana waa musxafkan qur-aanka ku qoran ee qur-aan meel kale jiroon la arkaynin maaha wax laga hadlay wlqur'aanu tiibuu marka sheega marka wاlqur'aanu qur'aanka alladii huwa kalaam اllaahi qur'aankaas oo kalaamka alla ah wa waxyuhu waxyiga alla ah huwa aladii waa kan nasala bihi ou la soo degay jibriilu jibriil cala rasuuli rasuulka korkiisa uu kula soo degay sal slam qur'aanan xaal uu yahay qur'aan carabiyan carabi loo nisbeeyey liqowmin oo u ahaaday loo soo dejiyey yaclamuuna garanayaan ayb ama liqowmin loo soo diray nebiga qolo yaclamuuna garanayaan bashiiran wanadiiran bashiiran xaal uu yahay ku bishaaraynayo wanadiiran xaal uu yahay mid digaayo kamaa qaala allahu caza wajalla siduu alla u yidhi wainahu latanziilu rabbi اlcaalamiin wainahu qur'aanku latanziilu rabbi اlcaalamiin lamunazalu rabbi اlcaalamiin rabbulcaalamiin kii uu soo dejiyey waaye nasala bihi ruuxu lamiin jibriil ayaa la soo degay calaa qalbika qalbigaaga korkiisa ayuu kula soo degay soo dejiyey litakuuna si aa uga mid ahaato min almundiriina kuwa digaayo bilisaanin aa ugu digtid carabi bilisaanin ayuu kula soo degay luqad carabiyin carab loo nisbeeyey mubiinin cad qur-aanka marka uu sheegayo idan waa kee kan musxafka noogu yaalo leann isagaa tilmaamahan leh soomaa jibriil qur-aankii uu keena uu soo qaaday oo nebi moxamed uu baray uu ku soo dejiyey korkiisa nebiguna uu noqday mid dadka ugu digo oo ku noqday luqad carabiyana ku soo degay kee waaya kaasa waa qur-aankan aan hadda hayno wa huwa aladii waa kan ballagahu rasuulu rasuulka uu gaarsiiyey ummatahu ummaddiisa kamaa umira bihi sidii loo amray fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa yaa ayuha rasuulu rasuulow balliq gaarsiiye maa unsila ilayka waxaa lagu xaggaaga loo soo dejiyey min rabbika lagaaga soo dejiyey fa kaana aladii kii wuxuu ahaa ballagahum ou dadka gaargaarsiiyey biamri illaahi tacaala amarka allana uu ku gaargaarsiiyey muxuu noqdayna kalaamahu ilaahay kalaamkiisiibau ahaaday caza wajalla wa fiihi isaga shanigiisa ayaa qaala sala allahu calayh waali wasalam alla uu ka yidhi nabigu uu ka yidhi atamnacuunanii ma waxaad iga mancinaysaan ood ii diidaysaan an uballiqa inaan gaarsiiyo dadka kalaama rabbii rabbigay warkiisa suma ujeedid marka risaaladiina inay ku tacalluqdo meeshaas atamnacuunanii ma waxaad iga mancinaysaan ood ii diidaysaan an uballiqa inaan gaargaarsiiyo dadkii kalaama rabbii rabbigay kalaamkiisa inaan gaarsiiyo oo nebigu waa markuu isku bandhigi jiray dadka mawsimka xajka intou mawaasimta taga iyo wuxuu dhihi jiray yaa iqman wiini yaa idumaayo yaa meeshiisa iyo degaankiisa i geynaayo xataa ubaliqa kalaama rabbii rabbigay warkiisa saan dadka u gaarsiiyo fa ina qurayshan qad manacuunii an ubaliqa kalaama rabbii quraysh waa iga celiyeen inaan kalaamka rabbigay dadka gaarsiiye ayb hadalkan tirada badan sheekh weli waa wadaa fiiri marka wahuwa aladii wahuwa qur'aanku alladii kii weeyaan taxfaduhu suduuru laabuhu ay xifdisan yihiin bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutu lcilma wa huwa aladii taxfaduhu suduuru waa kan ay laabuhu xifdisan yihiin wa tatluuhu ay akhrinayso alalsinatu alsinatu carabyaalku ay akhrinayaan dadka carabkoodu kou akhrinayo waay wa yuktabu lagu dhigo filmasaaxifi masaaxifta kan lagu qoro waay kayfamaa maa si kasta oo tasarafa oo ugu gedgadoomo biqiraa'ati qaari'in kayfa maa si kasta oo tasarafa oo u gedgadoomo biqiraa'ati qaari'in qaari akhrintiisa ugu gedgadoomo yani say ugu gedgadooma waxay tahay qaariga waxaa la dhahaya ninkan waa cod fiican yahay kan codkiisu waa dhexdhexaad kan codkiisu waa liitaa si kastoo loo yidhaahdo waxa la akhrina waa qur-aan kalaam allah baraa ibnu caazib markuu yidhi nabigaana tujiyey salaad cisho ah watiini wazaytuun ayuu ku akhriyey maa samictu axsana sawtan minhu sawtkiina nebigu u tiiriyey waxa la akrinayana yaa iskale allah hadalka allah kayfamaa si kasta oo tasarafa oo u tasarufo biqiraa'ati qaari'in mid akhrinaya qiraa'adiisa oo ugu tasarufo wa lafdi laafidin mid dhawaaqaya dhawaaqiisa oo ugu tasarufo wa xifdi xaafidin mid xifdinaya xifdigiisa oo ugu tasarufo ninna aada u xifdisayni waa dhexdhexaad nin maba xifdisna si kastau ahaada waa qur-aankii un waxaydu meel kastoo tuliya la akhriyo wa fii ayi mowdicin meel kastoo quri'a lagu akhriyo wa kutiba la qoro fii masaaxifi ahli lislaam dadka muslimiinta masaaxiftooda lagu qoro dhexdiisa wa alwaaxi sibyaanihim ilmahooda yaryarka looxa ay ku qoraan dhexdiisa lagu qoray iyo wagayriha iyo kayrkeed kulluhu intaasoo dhan kalaamullaahi ilaahay kalaamkiisa weeyaan jalla jalaaluhu hayru makhluuqin makhluuq ma aha faman zacama qofkii ku andacoodo annahu makhluuqun inuu yahay makhluuq fa huwa kaafirun billaahi alcadiim waa qof ilaahay ku kufriyey allah weyn yani qur-aan intaana tacriifa inuu ka bixiyo qofku wuxuu isdhihi karaa qur-aanka waaba la yaqaanaa musxafkan midka ku qoran waaya intaan maxaa looga bixinaa oo oo hadal waxaa looga bixinaa laba arrin awalan waxaa jira dad kala saaray kalaamullaahi marka la yidhaha ama qur-aan marka la yidhaha dad kala saaraya waxaa jira qur-aan lafdi ah iyo qur-aan nafsi u kala saaraa jira waxaa ka mid a ah ibraahim albaajuuri baajuuriga sheekhan fiqiga iska leh xaashiyada fiqiga iyo uu kala saara risaalo uu burdada burdaha ku sharxo risaalo uu burdaha ku sharxay wuxuu leeyahay low naasabad qadrahu aayaatuhu cidama axyasmuhu xiina yudcaa daarisa rimami beytkaas markuu macnaynayo beytkaas markuu fasirayo yani beytka macnihiisa waxaa weeyaan haddii nebiga qadarkiisa iyo sharaftiisa iyo mucjizaadkii la siiyey hadday isku dhigmi lahaayeen lafaha baaliyoobay haddii magaciisa lagu dhawaaqo waa ka cilahaayeen isaga marka wuxuu yidhi hunaa ishkaal ishkaalku waxaa weeyaan buu yidhi nebiga mucjizadii la siiyey maxaa ugu weynaa nebiga mucjizooyinkiisa qur-aanka soo maa mucjizooyinka nebiga qur-aankaa ugu weynaa marka wuxuu leeyahay haddii la yidhaahdo qur-aankii iyo nebiga isuma dhigmaan oo nebigaa fadli badan khatara lagu dhacaa buu leeyahy ishkaala meeshaas ku jiro low naasabad qadarahu aayaatuhu cidaman yacnii nebiga qadarkiisa iyo wixii la siiyey mucjizaada nebigaa weynow ayaa ka muuqata beytkaas ee nebiga wixii la siiyeyna qur-aanaa ka mida qur-aankii iyo nebiga ma nebigaa weyn waayahay qur-aankuna waa sifo ilaahay soo maaha sifa min sifaat illaahi ishkaalkaasuu rabaa marka inuu daaweeyo marka wuxuu ku daaweeyey jiro kaloo ka daran wuxuu yidhi qur-aanka haddii ishkaalkaa la keeno waxaan leenahay qur-aanku laba waayuu yidhi laba qur-aan waay qur-aan lafdi ah iyo qur-aan nafsi ah qur-aanka nafsiga ah waxuu ka wadaa hadalka alle ee aan iyagu caqiidadooda siday tahay ashaacirada aan bannaanka usoo baxaynin taas qur-aanka nafsiga isaga wuxuu ka wadaa midka hadaaye aan soo tacriifinay iyagu siday qabaan oo hadalka alle lama maqlayba qabaan iyaga kaas wuxuu yidhi iyo nebiga kaasaa fadli badan lanna kaas waa qadiim nebiguna waa xaadid waalqadiimu afdalu min alxaadid amaa midkan musxafka ku yaallo la akhriyo alqur'aanu almaqruu kan la akrinaayo wuxuu leeyahay isagu waa xaadid uu leeyahay xaadidna nebiga u fadli badan ninkan marka muxuu kala saaray laba qur sheegay soo ma midkan la akrinaayana wuxuu yidhi waa isagu waa makhluuq oo nebigaaba ka khayr badan oo ka fadli badan midkan aan la akrinayninna oo alla nafsadiisa ku jirana kaas isagu wax u dhigmo male kaas isagu de waa sifo ilaahay wax islaamkii laba qur-aan sheegayna ma hayno kolle inta kitaabo aan aragnay wax laba qur-aan sheegayo lama hayno qur-aanku waa hal una waana kan uu leeyahay masaaxifta waxa ku yaalo loox haddii lagu qoro musxaf lagu qoro cunug yar ou akriyo nin mucallina oo akhriyo si kasta loo akhriyo haadaa huwa alqur'aan faqad qur-aan kale ma qabno annaga ayb waxaan kale la kala saaraya nafsi iyo lafdi ilaahayna ma dhihin rasuulkiisiina ma dhihin a'imadii salafkana ma dhihin waa waa min waxaa weeyaan marka waa caqiidadan marka uun kufriyada ah oo qofku uu u arkaayo inay tahay caqiido sax ah oo fiican taas marka waa mid masalada labaad waxa uu warkan dheer musanifka uu u gelaayo arin labaadaa jiro arrinkaa labaad wuxuu yahay qaar baa waxay leeyihin qur-aanku markuu ilaahay ku hadlayna waa kalaamullaahi hayru makhluuq laakiin markaad adiga ku hadlaysa ama loox lagu qoro ma aha isbedela taas marka inuu wuxuu rabaa uu markaa meesh ka saaro ma isbedelayo qur-aanku mar walba kalaamullaahi buu ahaanaya waxaan u daliila wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah imaam axmed waxa uu yidhi miman yasmac marka la leeyahay gaalka hala magangeliyo haddii magangeliyo ou dalbo qur-aanka si uu u dhegaysto kalaamka alla si uu u dhegaysto miman yasmacu kalaamka alle yow ka maqlaana ma ilaahay buu ka maqlaa mase qof muslimu ka maqlaa yow ka maqlaa gaalka qof muslim unbaa u akhrinaya dee ilaahay inuusan ka maqlaynin waa loogyahay soo maa iyadoo marka uu qof muslima ka dhegaysanayo weli kalaamullaahi buu ilaahay leeyahay yani ma uunan dhihin markuu qofka muslimkaa qur-aanka akhrina ma ahan kalaamkeyga ma dhihin bal kalaamullaahi inuu yahay ilaahay baa sheegaya wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah faajirhu magangeli xataa yasmaca kalaam allah ilaa uu kalaamka alla ka maqlo yow ka maqlaa ninka muslimkau ka maqlaa idan adoo qur-aanka adiga aada akrinaysid weli waa kalaamullaahi leanna hadalka waxaa loo nisbeeyaa qaa'ilkiisii kow yidhi ayaa iska leh hadda haddaad gabay imruulqays akrinayso yaa iska leh haddii la yidhaha warkan maxaa la dhahaana imruulqays alaha laleey adaale lagu dhihi maayolabadaas arrinaa u geysa marka dabcan dad yacnii qolooyin iyaguna yidhaahdeen qur-aanka waa isbedelaa haddii uu xaalad xaalad ka baxo xaalad kale u galo iyo qoladan iyaguna marka kalaam nafsi iyo kalaam lafdi wax u kala saarsaarayaan kitaabkan kale tuxfatu lmuriidka la yihaahdee jawharatu tawxiidka uu ku sharxo ibraahim albajuuri uu ku sharxo iyadana wuxuu saasoo kale u sheega warkaas lafdi iyo nafsi iyo u sheegayaa wuxuuna leeyahay haddii la yidhaahdo maa beyna dafatay اlmusxafi kalaam ullah majaaz waa yuu leeyahay musxafka labadiisa gerbad kalaam allah ku yaalla haddii la dhaho waa iska majaaz uu leeyahay wax kalaam alla maaha kalaamka alla waa isagoo ku dhex jiraa ilaahay wax soo baxa maahan uu leeyahay oo waxaa inta ku yaal maxay yihiin cibaara can kalaamillaahi taasaa marka sidaan keentay samictu alxaakima abaa cabdillaahi alxaafid qaala alimaam abu cuhmaan waxa uu yidhi samictu alxaakima abaa cabdillaahi alxaafid waxaan ka maqlay xaakim abuu cabdillaahi alxaakim weeyaan abuu cabdillaahi bnu lbayic mustadraga iyo sheekha iskale samictu alxaakima abaa cabdillaahi alxaafida yaquulu samictu abalwaliid xasaana bna muxamed yaquulu samictu alimaama abaa bakrin muxameda bna isxaaqa bni khusaymata yaquulu ibnu khusayme oo dhahayaan maqlay buu yidhi alqur'aanu kalaamu ullaahi hayru makhluuq qur-aanku waa ilaahay kalaamkiisa hayru makhluuqin weeyaan midaan makhluuq ahayn waayo qur-aanka faman qaala qofkii yidhaahdo ina alqur'aana qur'aanku makhluuqun makhluuq weeyaan qofkii yidhaahdo fa huwa kaafirun billaahi alcadiim waa qof ilaaha weyn ku kufriyey laa tuqbalu shahaadatuhu markhaatidiisa lama aqbalaayo walaa yucaadu lama booqanaayo in marido haddii uu jirrado walaa yusallaa calayhi lagu tukan maayo in maata haddii uu dhinto walaa yudfanu lagu duugi maayo fii maqaabiri اlmuslimiin muslimiinta qubuurtooda lagu aasi maayo yustataabu waa laga towbad dalbayaa war soo laabaa la leeyahay oo xaakimku uu dhahayaa fa in taaba haddii uu towbad keeno waa sidii la rabay fiican wa ilaa haddii kalena duribat cunuquhu luquntaa lagu dhufanayaa qoortaa laga jarayaa ayb xaakim marka macrifat culuumi اlxadiidka iyo ayuu ku sheegaa ayb siyar aclaam nubalagana tarjamada ibnu khuseyma warkan imaamu dahabi waa ka sheegay ibnu khuseymana imaamu la'ima ayuu ahaa imaamu la'ima ayaa lagu naanaysi jiray bukhaari iyo muslim baa wax ka wariyeen maahan saxiixooda laakiin khaarija saxiixaynay wax uga wariyeen saasaa imaamu la'ima loogu magacaabay marka hadda nin sahlan ma ah waana faqiih muxadid ah kitaab weyn oo kitaabu tawxiid la yiraana waa leeyahay oo kitaabu wa waihbaatu صifaati rabbi اlcaalamiin la yidhaahdo uu leeyahay warka marka fakhrudiin araazi oo kalena wax la dhegeysta ma aha fakhru raazi baa waxaa laga sheegay kitaabkiisa tafsiirka allahu aclam khilaaf badanaa ku jiro leanna tafsiirku isagu ma dhammaynin suuratu namal meelahaasuu ku ekeeyan malaynaan suuratu namli inta ka dambaysa marka isaga miyaa ma cid kalaa qortay lama oga war badan baa ku jira mucalimi baxthi buu kus uu leeyahay oo uga hadlo marka suuratu namal inta ka dambaysa ayuu warkan ku jiraa marka marka inuu isaga leeyahayna waa dhici kartaa hayruhu inuu leeyahayna waa iska suuragal ma dhihi karno ma jasminayo aniga isaga marka waxaa laga sheegay meeshaas marka waxaa ku taal kitaabu tawxiidka ibnu khuseyme inuu leeyahay kitaabu shirki waay kitaabu shirki ma aha sababtoo ah qur-aan iyo xadiidaa ku yaal qur-aan iyo xadiid asaaniid lagu werinaya ku taal qur-aan iyo xadiidna shirki ma sheegaan shirkiga waxaa ku habboon in lagu tilmaamo kutubta caqiiday ka hadlayaan inta la yidhaahdo hal aayadna aan laga helaynin iyo hal xadiid kuwaasaa shirkiga ku habboon marka wuxuu leeyahay eh, hadalkanuu marka ibnu khuseyme uu yidhi hadalkan macnihiisunaad waxaa weeye waa gaal ninkaas ninkii qur-aanku waa makhluuq yiraa inuu gaal yahay shan boqoloo imaam baana isaga waafaqsan uu ku dhex jiraa ayb masaladan marka inay masalo weyn ahaydna waxaa ku tusaayo ilaa saddex nin oo madaxdii muslimiinta ka mid ahaayeen ayaa dadka ku soo dhibay imaam axmedaa ka mid ah dadkii lagu xiray xabsi lagu dhigay lagu dhibaateeyey waxaa ka mid mida ah nucaym ibnu xamaad shaykhuulbukhaari waa lagu dilayba isaga markaasaa la yidhi xataa laguma tukan karo nimankii saas dheheen jahmiyadu markay dowladda heleen nucaym ibnu xamaad intay dileen bay dhaheen qof ku tuka kara xataa male gaalnimay ula dhaqmeen soo ma arkaysa waxaa kaloo ka mida dadka u dhintay masaladan tilmiidulimaam shaafici buwayi buwayi mukhtasarka iska leh imaamu shaafici marku dhintayna bedelay isaga masar baa inta laga soo kaceeyaa baqdaad la keenay markaasa waxaa la yidhi qur-aanku waa makhluuq dheh waa diidey waa xireen isagoo berihii ku xirxireen ayuu dhintay aaday u badan yihiin dadka mas'aladaas lagu rafaadiyey waxaa samaynaya marka oo waday muctasim ma'muun iyo e, waaiq mutasim ma'muun iyo waahiq saddexdoodaba nimankaas jahmiyada culamo u ahay culummada islaamkayna saas u dhiibi jireen markii dambe mutawakil uu yimid xukunka uu qabsaday oo uu yimid ayaa sunnadiina la daahiriyey imaam axmed iyo aimadiina ay hadleen saddex marka khilaafo dhexdeeda yaa waxaan in la faafiyo laysku caqiidadan kufriga ah yaa dadka lagu qasbaya culimmadii marka waxay noqdeen nin la la dilo iyo nin ruksada iska qaatoo yidhaahdo waa qur-aanku waa makhluuq iska dhaho oo isaga qalbiga laakiin ku haysto inuusan makhluuq ahayn oo ka aayadda ruksada qaato man kafara billaahi min bacdi iimaanihi imaam axmedna wuxuu dhihi jiray hadday culamaa'ulxadiid kulligood diidi lahaayeen ma'muun kuma dhiira lahayn inuu dadka ciqaabo yiri laakiin qaar markay iska cabsadeen oy ogolaadeen buu ku dhiiraday mixnada marka muddo dheeray ay socotay ayb wuxuu yidhi marka fa ama allafdu bilqur'aan meeshaas marka mas'alo kaloo kasii galay mas'alatu lafdi la yidhaah mas'alatu lafdi marka waxay tahay qofku inuu yidhaha lafdii bilqur'aani makhluuq qur-aanka aniga dhawaaqa aan ku dhawaaqayo waa makhluuq laba macnay ixtimaalay marka lafdu ila waa masder ma ogtahay ayb lafdu waa masder ayb marka hadday masder tahay masderkaani marka ismu mafcuulna waa laga macnay karaa masder ahaantiisana waa loo macnay karaa oo marka hadduu yidhaha lafdii wuxuu noqon karaa masder loo idaafeeyey faacilkiisa lafdii aniga dhawaaqa aan dhawaaqayo waay bilqur'aani aan ku dhawaaqayo makhluuqun waaye macnahaas macno saxa waaye dhib male isaga oo qofkii wuxuu leeyahay aniga dhawaaqa aan dhawaaqayo iyo ficilka aan samaynayo waa makhluuq sax waay wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ayb waxaa kaloo noqon karaa lafdii bilqur'aan malfuudiisoo ma noqon karo malfuudii shayga aan aniga ku dhawaaqayo haddii malfuudii la dhaho sooma kaan ku dhawaaqayo aniga makhluuqun waayo qofka hadduu yidhaahdo waxa uu ku dhawaaqayana qur-aan ay yihiin dee qaala alqowlu bikhalqi اlqur'aan waay warkaas waa kii hadda gaalnimada la dhahayo maadaama hadalkan marka uu yahay hadal muxtamal noqon karo kufrina ixtimaali karo hadal iska saxsanna noqon karo culamaaulxadiid marku ay ka hadleen waktigii dambe weliba mutawakil oo sunnadu ay daahirtay ayaa jahmiyadu ayagoo isqarinaya bay waxay dhihi jireen lafdii bilqur'aani makhluuq ayagoo u jeeda qur-aanka waktiyadii dambeay bilaabatay taas marka waxay u baahatay in laga hadlo marka tiibuu ka hadla imaamulbukhaari laakiin masalada loo nisbeeyo imaamulbukhaari isagu marka mas'alatu lafdi iyo masaladan yacnii aada u kala saaray masaa-ishan kitaabkiisa khalqu afcaali ilcibaadka wuxuuna leeyahay kitaabada iyo maktuubka ficilka mafcuulka qiraa'ada iyo maqruu'a alqiraa'atu makhluuqatun waalmaqruu'u hayru makhluuq saasuu ku lanna qiraa'adu waa ficilkaaga soo maha maqruuguna waa qur-aanka shayga la akhrinayo wuu kala saaray imaam albukhaari tafsiirkaana sax ah imaam axmedna baabkaas dhan si loo xiro oo aynan dad uga dhiganin shar baabkeedu furmay aynan u noqonin saddan lilbaab waa xiray marka baabkaasu wuxuu yidhi man qaala lafdii bilqur'aani makhluuq yuriidu lqur'aan fa huwa waxaa weeyaan jahmiyun waman qaala lafdii bilqur'aani makhluuq fa huwa mubtadi wuxuu yidhi man qaala lafdii bilqur'aani makhluuqun fa huwa jahmiyun waman qaala lafdii biاlqur'aani gayru makhluuqinna fahuwa mubtadicun lanna in laga hadlaba maahan uu yidhi imaam axmed samaa maadaama ay dhalinayso ay ku gamban karaan dad fasaad wado waxay ku gamban karaan maadaama ay tahay sadan lilbaab in layska dhaafo imaamu lbukhaarina mas'alada mas'ale ahaan uga hadlay marka labadooda isma khilaafsana fa ama alafdu dhawaaqa bilqur'aani qur'aanka lagu dhawaaqo fa ina shaykha abaabakrin bakrin alismaaciiliya abu alismaaciili aljurjaani aljurjaaniya dakara wuxuu ku sheegay fii risaalatihi risaaladiisa allatii sanafahaa oo u alifay liahli jiilaan oo u allifay sidaan man zacama qofkii ku andacoodo anna lafdahu bilqur'aani dhawaaqiisa uu qur-aanka ku dhawaaqaya makhluuqin inuu yahay yuriidu bihi lqur'aan isagoo waa qeyday fiiri marka yuriidu bihi xaal uu doonayo ka wado warkaas alqur'aanana uu ka wado faqad qaala ninkaa wuxuu ku qowlay uu yidhi bikhalqi اlqur'aan waa soo marnay kitaabka ismaaciiligan kusoo marnay adaa xusuusanta hadalkan <coughs> kiyuu soo guuriyey marka isaga ayb wuxuu leeyahay qofkii yidhaahdo lafdii bilqur'aani makhluuq waxa uu ka wadana ay tahay alqur'aan yuriidu yuriidu bihi اlqur'aan maxaa baxayana hadduusan qur-aanka ka wadin ee ficilkiisa uu ka wado inaysan dhib lahayn yuriidu bihi اlqur'aana faqad qaala wuxuu yidhi u ku qowlay bikhalqi اlqur'aan wadakara bnu mahdi abari ibnu mahdi abari waxa uu sheegay ninkan marka ibnu mahdi abari waxaa la dhihi jiray cali ibni moxamed ibni mahdi abulxasan aabari abulxasan alashcari ardaygiisu ahaa waa nin mutakalim u ahaa isaga laakiin asuu sheegi doono isagoo nin ahlu kalaama ah oo mutakalim ah ayaa haddana mas'aladan wuxuu waafaqay a'immada xadiidka saa darteed marka uu ka soo qaatay xujadana sideedaba ninku qofka uu aaminsan yahay oo weyneynayo marka looga keeno dhinaciisa xujada aaday ugu oogmi og tahay oo hadda nin ashcariya mas'ale ka qaldan haddii la rabo in la toosiyo haddii masaladaas la heli karo abulxasan alashcari oo ka hadlay in isaga loo keeno waa ku filan tahay soomaali waa kan imaamkaagii baabasaan qabay adiga xaggee u socotaa in la yidhaahdo xujaday aada ugu ilzaamin og tahay tiiyou ka rabaa isaga marka ee hadda ninkan dariiqadiisa kuma qanacsano dariiqadiisa kale kuma qanacsano marka waxba ma dhibaysa nin dariiqadiisa aadan ku qanacsanin ama iska gefsan meel uu ku saxan yahay dad isaga aaminsan haddii aad u keento war imaamkiina saan qabaa ma saan yeeshaan wax dhiba male dadka gobol waxay leeyiin ahlubidac la weyneynayo waay waxaas iyo waa dad culummada warkooda aan fahminba ama aanan idilaacoodu yaryahay wadakara ibnu taymiya kitaabkan xamawiyada la yidhaahdo marka uu masalatu lculuwi sugaayey wuxuu ka keenay dawaa'if badan dawaa'if almutasawifa kuwaan yanii xataa rag ashaacirada ka miduu ka keenay wax fara badanoo keenay masaladaas markuu sugaya leanna ashaaciradii hore culuwigu waa ogolaayeen qaarkood rag waaweyn oo iyagaa ogolaay culuwiga marka waxyaabahaas o dhan markuu ka keenay wuxuu tilmaamay marka sababka u keenay in marka dadkaas ay ku yani ku ku ilzaamiyo xujada oo korkooda u dhigo wadakara ibnu mahdi abari waxa uu sheegay fii kitaab اlictiqaad kitaabkaas alladii kitaabka oo sannafahu oo u alifay liahli hadihi اlbilaadi bilaadan dadkeeda ana madhaba ahli الsunnati waاljamaaca ahlusunna waاljamaaca madhabtoodu alqowlu biana alqur'aana waa in la yidhaahdo qur'aanku kalaamu اllahi subxaanahu inuu yahay wa waxyuhu inuu yahay wa tanziiluhu inuu yahay wa amruhu wa nahyuhu inuu yahay alla amarkiisa iyo nahyigiisa hayru makhluuqin inuu yahay midmidaan mid makhluuq midaan makhluuq ahayn inuu yahay yani lama abuurin waman qaala makhluuqun waman qaala qofkii yidhaha huwa makhluuqun qur-aanku waa makhluuq fa huwa kaafirun biاllaahi اlcadiim waa gaalo wa ana alqur'aana qur'aanku fii suduurinaa laabaheenna dhexdooda maxfuudun mid lagu ilaaliyey way bialsinatina carabyadeenna maqru'un mid lagu akhrinayo way fii masaaxifinaa masaaxifteenna maktuubun mid lagu qoray waayo wa huwa alkalaamu waa kalaamka alladii takalama allahu caza wajala alla uu ku hadlay bihi isaga uu ku hadlay way waman qaala qofkii yidhaahdo ina alqur'aana qur'aanka ina alqur'aana hadda fiiri cibaaradaas ina alqur'aana qur'aanka laftirkiisa bilafdii aniga dhawaaqa aan ku dhawaaqayo makhluuqun weeyaan ow amase lafdii dhawaaqayga bihi bilqur'aani aan ku dhawaaqayaa makhluuqun waaye qur-aankana uu u jeeda markaas fa huwa jaahilun jaahil weeyaan daallun dhunsan kaafirun billaahi alcadiim masalatu lafdi isagana haddii qofka uu qur-aanka u jeedo oo uu yidhaha lafdii bilqur'aani makhluuq qur-aankana uu ka hadlaayo waxa uu sheegayna waxa la akrinaayo ay tahay waa wuxuu yidhi waa jaahil baadiyaysan kaafirun billahi alcadiim wainamaa dakartu hada alfasla wainamaa dakartu waxaan sheegay buu yidhi hada alfasla fasalkan ayaan sheegay bicaynihi cayntiisa min kitaabi ibni mahdi baan ka sheegay ibnu mahdi kitaabkiisa listixsaani wanaajiska aan wanaajistay daalika kaagaas minhu xaggiisa aan ka wanaajistay oon ka jeclaystay fa inahu maxaa yeelay ittabaca salafa salafkii buu raacay min asxaabi alxadiidi asxaabuulxadiidka ah fii maa dakarahu warkan uu sheegay wuxuu ku raacay buu yidhi salafka ahluxadiidka ah qofku marku wax fiican hadduu sheego waxyaabana ka qaldan yihiin wax fiican qalad ma noqonayaan sideedaba qofku haddii mutaxasib uu yahay ama qof tacasub ka batay uu yahay waxaad arkaysaa shayga wuxuu fiirinaa qaa'ilkuu fiirinaa qowlka ma fiirinayo sharciguna waxaa weya qowlka in la miisaamo qaa'ilka iska dhaafa ninkan markuu wax ku hadlo haddii qowlkaas sharcan saxiix uu yahay waa inaad saxnimadiisi aada qirto laakiin haddii aad tiraahdid qowlkan sax ma noqon karaba maxaa yeele hebelaa yidhi e, hebel saxna waa sheegi karaa qaladna waa sheegi karaa soo dadka qaar marka qofka unbay fiirinayaan ma fiirinayaan qowlka weligaa marka inaa qowlka fiiriso hadalku xaqa nin xunaa yidhi maku noqonaayo baail baailkana nin wanaagsanaa yidhi xaq maku noqonayo xadiidka abu daawuud ku jira min xadiidi mucaad qisada kitaabu sunna uu ku keenay imaamu albukhaari waxaa ku jira imaamu abi daawuud waxaa ku jirtay wataqi zaygata alxakiim ninka xigmada badan ee wanaagsan simbiriraxadiisa iska ilaaliya maxaa yeele waxaa laga yaabaa shaydaanku war inuu ninkaas carabkiisa ku tuurto dadkiina waa iska qaadanayaan maxaa yeele nin fiicanoo caalimo weynaa yidhiyaa la dhaha yaysan ku kadinin taas adiga marka ibnuljawsina waxa uu yidhi weligaa yaysan ku welwelgelinin aysan ku argagax gelinin hadal baaila oo nin weynaa yidhi la yidhi cali baa marka wuxuu keenay qisadii cali markii la yidhi adiga sideed dagaalkan ugu jirtaa zubayr iyo dalxa iyo maa qaldanaa layidhi markaasuu wuxuu yidhi icrif ilxaqa tacrif ahlahu xaqa bara buu yidhi ahelkiisa adaa garanaya yidhi aniga zubayr iyo dalxa iyo wuxuu yidhi haigu ha igu argagixinin xaqa waxaa lagu gartaa marka xaq ahaantiisa rijaasha laguma garta ninkan xaqna waa sheegi karaa baatilna waa sheegi karaa laakiin haddaad tiraahda hadalkan iyuu ka soo baxay koox xiblaayo bis baatil waay oo kitaabahiiba aan la baarin waa wareer hadalkan yaa yidhi ninaan jecelaha yidhi ama koox aniga aan ku jira ay yidhaahdeen qalad miya sax miya ma la fiirina halkan haddii la saaro waa dhibaata dalabatulcilmiga marka tacasubku inuu iska dheereeyaana fiican fainahu tabaca salafa salafkiibuu raacay min asxaabi alxadiidi fii dakarahu wixii uu sheeguu ku raacay maca tabaxurihi weliba isagoo aad ugu yacnii maca tabaxurihi ku xeeldheeraantiisa lala qabo fii cilmi اlkalaam uu ku xeeldheer yahay wa tasaaniifihi wa maca tasaaniifihi kutubta uu qoray lala qabo alkabiirati waaweyn fiihi fi lkalaami oo ka sannifa kalaamka wa taqadumihi ku horayntiisa wa tabarusihi ku muuqashadiisa cinda ahlihi cinda ahlihi yacni cinda ahli lkalaam kalaamka dadkiisa agtooda sida uu ugu weyn yahay oo ugu horeeyo lala qabo yacnii ninkaanoo ahlu kalaama haddii hadalkan uu yidhi marka ee salafkii uu ku raacay marka iyagii bay xujo uu ku noqonaa waayo warka halkan qaala akhbaranaa abu cabdillaahi alxaafid qaala qara'tu bikhai abi camrin ilmustamli qaala samictu abaa cuhmaan saciida bna ishkaab yaquulu sa'altu isxaaqa bna ibraahiim isxaaq bnu raahuuya waay waxaan su-aalay can illafdi bilqur'aan masaladan allafdu bilqur'aan faqaala waxau yidhi laa yenbagii ma habboona an yunaadara in lagu doodo fii hadakan alqur'aanu kalaamu ullaahi qur waa kalaamkii alla gayru makhluuq waxaan in lagu doodo maahan buu yidhi layska dhaafo وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه